الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaan usoo guday jirnay kitaabka sharxu qadri nada wabal sada waxay noo soo dhamaatay tamat alaxkaam alislaadiya axkaamtii islaadiga ahayd maadaama uu kelimadu ay u qeybsanto saddex ismun wa ficlun wa xarfun maxaa mabniya kelmadda daataanteeda kelmada sidii wixii xukunkii ku tacalluqayay halkaas kusoo dhamaado waad soo kala baratay wixii mucrab ahaa wixii mabni ahaa kelmadu say tahay qaabka waxaas dhan kuuso dhamaado halkan waxaynu ku gudagelaynaa wanabtadi in sha allah alaxkaam atarkiibiya axkaamtii tarkiibiga ahayd baalkaa ka bilaabmaysa mubtaduhu waa sidaa almubtada walkhabaru alfaacilu naaib lfaacil yaa axkaamtii tarkiibiga ahayd ayaad ka bilaabmaysa wuxuu yihi sheekhu baabun almubtada walkhabar marfuucaani kallahu rabbuna wamaxamadu nabiyuna ah. baabun ay haadaakani baabun baab weyi almubtada mubtadaha wlkhabaru iyo khabarku marfuucaani laba la rafcinayo weeyi wadalika tusaaluhu ka qawlika waa odhaahdaad iyo wixii lamid aad ah ku qawshid allahu ilaahay rabbunaa rabbigana weeyi wa muxamedun muxamedna nabiyunaa nabigeena weeyi sala allahu alayhi wasalam waayo waxaa kuu banaan inaad tirahdo baabur oo tawniisi sida xaashiy xaashiyadu inoo qorayso ood mubtadada soo qadarta inaad tawniinta ka jirto idaafaysaana banaan haadaa kani baabu mubtadai wاlkhabari waa baabki iyo mubtadaha iyo khabarka wa humaa mubtadaha iyo khabarku marfuucaani laba la rafcinayo wey saasina banaan xaashida xagga hoose ka eeg wadalika tusaalihii allahu alla rabbuna weeyi muxameduna nabiyuna weeyi tacriif muu sheegin laakiin waxaa tacriifinaya sharaxa shaarixuna waa ibnu hishaam munde aan ka sugno wuxuu yihi sharax almubtadau mubtaduu markaa u fiirso wa jamacahumaa fii baabin waaxidin litalaasumihimaa haaliba muxuu almubtadowna baab gaar ugu sheegi waaye alkhabaruna baab gaar ugu sheegi waaye meel kasta maxay iskugu daba dhegan yihiin waa litalaasumihimaa haaliba mubtada bilaa khabar maaa maya soo maa maadaama mubtado aanu khabar ka maarmayn khabarkuna uu mubtada u baahan yahay islaazimaan saa darteed baa baabkaliya iyaga loogu wada sheegaaday naabfaacilka iyo faacilka meel laguma wada sheegay soo ma waa litalaasumihimaa haaliba badana wa islaazimaan mubtada bilaa khabarana waad heli kartaa uu iska yegi aqalu rajulin yaqulu dalika tusaalahaas waan jeeda wuxuu yidhi almubtadau mubtaduhu huwa mubtaduhu alsmu waa ismi ismigaasoo almujaradu laga qaawiye can ilcawaamili cawaamil laga qaawiye cawaamishii allafdiyati lafdiyada loo nisbeeyey lilisnaadi tiirin darteedna looga qaawiyey wuxuu leeyahay mubtada haddae tacriif doontid tacriifkiisa alsmu almujaradu can ilcawaamili allafdiyati lilisnaadi tacriifkiisa waa waa ismi ismi markaynu nii ismi meelo badan buu dhacaabaynu hadda waxaynu soo marnay baabkii baabulcaam markaynu joognay ismiyaynu marin ismi wax gaaru ku dhacay baabkan laakiin marka la joogo waa maa yuqaabilu lxarfa walficla ficilna mubtada ma noqdo xarafna mubtada ma noqdo waxa mubtada noqdaa waa maxay de waa ismi marka waa maa yuqaabilu alxarfa walficla taa waa inaad haysatid wixii sifada qaabiliyi maa taa maaha almujaradu can alcawaamil lafdiya cawaamil lafdiya waaynu ka dhantiran yahay cawaamisha laba loo qaybiya caamil macnawiya oo qarsoon iyo caamil lafdiya oo muuqda caamilka lafdiga waa taqaaniino nawaasikdu waa caamil lafdiyade kaana iyo walaalaheed inna iyo walaalaheed waxaaso dhan waa min cawaamilahay cawaamishaasi laakiin waa cawaamilun lafdiya way muuqda waana lagu dhawaaqay caamil macnawiya jira adaba qarsoon marka halkaa waxaan ka fahmaynaa caamil inuu ku camal falo laakiin caamilka loo diidaya inuu yahay uun ka lakin caamilka ku camal falaa waa caamil macnawiya warafacuu mubtadaan bilibtida kadaka rafcu khabarin bilmubtada ina maarisaas wy mubtada waxaa lagu rafciyey ibtida bilaabashada bilaabashaduna waa macnawiy khabarkana maxaa lagu rafciyey mubtadaa laftiisa marka khabarka caamilkiisu waa caamil lafdiya mubtadaa caamilkiisuna waa caamil macnawiya hada huwa alqawl arraajix fiihi arbacatu aqwal inigi ohan jirna sooma qawlka koowaad muxuu ahaa mubtada waxaa rafciya ibtidaa khabarkana waxaa rafciya mubtadaa halkaa maxaynu ka fahnay mubtadaha caamilkiisu waa macnawi khabarka caamilkiisuna waa lafi qawlka labaadna muxuu ah mubtadaha waxaa rafciya ibtide labadaba isaga isku marada ibtidaha isku maraya labadaba soo ma ibtidaha isku maraya labadaba kaasina qowlba qowlka labaadna qowlka saddexaadna muxuu ah mubtadaha waxaa rafcinaya ibtidaha mubtadaha iyo ibtidaa wada abarka waa qowlkii saddexaad qowlka afraadna maxay ahayd taraafaca mubtadaha yaa rafciya khabarka khabarkana yaa rafciya mubtada waxaaso dhan waa la bushiya aqwaasha ina maalignun itegi doonaa insha allah laakiin qowlka raajixi waa maxay warafcu mubtadaan bilibtida kadalika rafcu khabarin bilmubtada haddaba halkaa waxaynu ka fahnay caamilka loo diidaya inuu yahay caamil nafyiah laakiin aan loo diiday caamil macnawiya intaan ma isla fahni lilisnaadi tiirin lilisnaadi tiirin baana loo dhartiray isaga ictidaasiga inoo sheegi doona insha allah waayo mubtadu mar wuxuu noqdaa musnadu ilayhi marna wuxuu noqdaa musnad intaa ma fahmi karta mubtadu mar wuxuu noqdaa musnadu ilayhi marna wuxuu noqdaa musnad sax mubtadaha laba loo qabiya mubtada khabar leh iyo mubtada aan khabar lahayna marfuuc sadamasata khabar hadduu mubtadu khabar leeyahay waa mubtado waa musnadu ilayhi wey oo taala markaan dhahda iminka zaydun qaa'imun sheekha inoo soo wada insha alla halkaasa ku yadbi joogsan doonaa fahamkeeda markaa mubtadu waa ismi cawaamil lafdiyina ma gasho lilisnaadi baana looga dhartira waa inta wuxuu yihi almubtadau mubtaduhu huwa mubtadu alismu waa ismi ismigaasoo almujaradu laga qaawiyey can ilcawaamil camal falayaalbaa laga qaawiyey cawaamishii allafdiyati can ilcawaamil marka asha ku jirta adgufiyo oo macni jamacnimu way burinaysaa markaa cawaamil fara badan maa de waa hal caamil ba ku dhici karta xitaa marka can ilcawaamil cawaamil baa laga qawda cawaamishii allafdiyati lafdiyada loo nisbeey ya lilisnaadi tiirin baana looga dhantiray haddaba eeg waxaa la idhahda tacriifka eray bixinta tacriifka waxaa jira xad taama iyo xad naaqisaa jirta maxaa lagu bartaa cilmmantiqa lagu bartaa xadda lagu leeyahay waa taam waa in meeshan ku jira jinsi iyo fasli waa inu iska saaranya jinsina waa inuu jiro faslina waa inuu jiro markaa tacriifkani waa tacriif taama jinsina wuu jiraa faslina wuu jiraa tiiba noo warramaya wuxuu yidhi falismu ismigu jinsun waa jinsi jinsiga oo yashmalu koobsanaya asariixay alisma sariixa ismigii caddaa ee isminimadiisu ay caddayda wax taawiila aan u baahnayn buu koobsanaya ismiga sariixa meelo badan u inagu soo maray tacriifka inuu soo siin jirnay muxuu ahaan jiray maa laa yaxtaaju ilaa kownihi isman daahiran ilaa ta'wiili oo waxaan taawiil in ismi daahira laga dhigo wax taawiiloo lexleexina uma baahno sidiisaasaa lagu garanaya oo ismi daahir uu ku yahay kaasi ismi sariixa la raba wadalika tusaale ka zayd iyo wixii lamid awey fii naxwi zaydun qaa'imun xaalada uu ahaaday zaydkaasi fii naxwi zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay iyo wixii lamida dhexdeeda xaalada uu ahaaday zayd zaydun qaa'imun eega zaydkani waa maxay waa mubtade mubtadaasi ma sariix mise muawe waa sariix sha sariix ku yahay waa maxay zayd ismi ismi daahir inuu noqdo wax may haddaba ismigaas sariix u koobsada ko wlmuawala kii sariixa lagu awilayana uu koobsada fii laxwi wa antu suumiya wii lamida wa antu suumu soomkiina fii qowlihi qowlka ilaahay dhexdiisa xaalada ay ahaatay tacaala allah sarreeye wa an tasuumuu soomkiina ayaa khayrun lakum idin khayr badan wa an tasuumuu soomkiina saasaad ka laqmaysa masrkii ka laqmada de waa mubtade wa an tasuumuu inaad soomtaan aa bahaado wa wa anta suum waa mubtada lagu leeyahy halkan may sidaa yaala daahir ismi sariix lagu yaada waa muawalan bisa waayo waxaan naqaanaa antani inay tahay haddaan soo baran ya wahaa hiya an bilfatxi sooti lagula an ma lagula xuruuftii ah, mawsuulki xarfiga munay waka markaa ficilka misterkiisi baa la keenaya ya saama yasuumu sawman sawmay sawnki baa lasoo qadari wa an tasuumu ay wa sawmukum buu noqoni markaa ismigaasi ma ismi sariixa mise min muawala waa min muawal wey waa min muawala wey wa an tasumuu wa an tasumuu soomkiina ayaa khayru lakum idin khayr badan fainahu wa an tasumuu dhe fainahu wa an tasumuu mubtadaun mubtada wey mubtadahaasoo mukhbarun canhu lagaga khabrayo bikhabarin khabar halkaa muxuu idin qoraya bikhabarin bikhayr buyidi bikayr buyidi bikhabarin buyidi u ku gadaya maasha alla annaga bikhabarin buu noqonaya saasay naga fiican fainahu wa anta suumuu mubtadaun mubtada wey mubtadahaasoo mukhbarun lagaga khabraya an mubtada bikhayrun khayrun tadama laga khabraya khayrun tadama laga khabraya bacdana maxaa u jeli weyda sawm maxay ahayd sawm lxarakati awlaa taasuf meel kolka hore khayru baday sideeda hore kuwa markaa sawn xarakati wlaa min ataasufti wada annaga bikhayrin hadduu noolan lahaana xaraf ku eegay de marka goor ba wayna tiraadin sidaa waa inau kala guyi karti marka ku baranay mubtado waa ismi markii la guuri ismigaasi waa jinsi maxaa soo guda galay kii sariixa ahaa isminimada ku cadaaba iyo kii aan ah, isminimo ku caddayn laakiin la ismi daahir laga dhigayay halkaa waan faanayata waa jinsigii wa kharaja waxa baxay bilmujaradi waxa ku baxay wa kharaja waxa baxay bilmujaradi waxaa ku baxay naxwu zaydun zaydun iyo wixii lamida ayaa baxay fii kaana zaydun caaliman xaalada u ahaaday zaydkaasi fii naxwi kaana zaydun caaliman xaalada u ahaaday zaydkaasi kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday caaliman caalim buu ahaaday dhexdeeda xaalada u ahaaday zayd halkaa uu ku dhex jira kaasaa ku baxaya zaydka halkaa ku dhex jira kaana zaydun caalimanka halkaa ku dhex jira ku baxaya fainahu zayd lam yatajarad kamuu qaawismin kamuu dharbeelin can ilcawaamili cawaamil kamuu dharbeelin cawaamishii allafdiyati lafdiyada loo nisbeeyey cawaamil lafdiya hadda zay kama marhna muka madhaye caamil lafdiya la gala caamilka lafdiga gale waa maxay kaana oo kaan markaa waa caamil lafdi oo muuqda muna caamil lafdiyahay saa darteed zaydinka halka ku jirta haysoon waa mujarad sababtu waa maxay mujaradku kuu sheegaya la waxaa ku horeeya caamil lafdiga maxaanan doonaynay caamil lafdiga inaan ka horreynin baan doonayn marka mujaradkiina maxaa ku baxaya waxaa caamil lafdiga uu ka horeeya aanu ka qaawisnayn intaa masla wakharaja waxa baxay bilmujaradi mujaradkiina waxa ku baxay naxwu zaydun zaydun iyo wixii lamid a ayaa ku baxay fii kaana zaydun caaliman xaalada u haday zayd fainahu zaykani lam yatajarad zayd kamuu qaawismin can ilcawaamil cawaamil kamuu qaawismin cawaamisha allafdiyati lafdiyada loo nisbeeyey ah. iyo wanaxwu qawliga halkaa wax kaloo kutubta qoryaa ma jira taas mu qore y wax bedel ma jiro wakharaja bihi isnaadima mi isnaad ma jiro marka wa naxwu qawaydan waay waxay iyadu ixtiraas u tahay haddaba lilisnaadidi saa u faam lilisnaadidi ixtiraas u tahay hoos ku qorayan ya xaashim sakina muxuu yihi صaxiix fahiya takriju biqawlihi isnaad saa mid waa saa noqosantay hadday kale isma noqonayso iyo wa naxwu qawli kabaa baxay qowlkaaga iyo wixii lamida ah fi cadadi cadadka dhexdiisa uu yidhi waaxidun uu yidhi itnaani uu yidhi alaaatu uu yidhi waa cadadka hadda mas-uulkeeda sabada waaxidun itnaani iyo alaaatu cadadkaasaa baxaya sababta ku baxay iyaga maisnaad baa jira eeg ismi way yihiin waynu isla maxaa u daliilay in ismi yihiin ku jirta mayna tanwiin ku jirta waa mujalad oo caamil laftii muu may eeg caamil laftii kama horaya maxay ku baxeen lilisnaadi aw isnaad ma jira de isnaadkiiba markaa ku baxaya waa kaxaashiyadaasna xag hoose nooga cadaysa marka eg waaxidu yitnani talaatan maxaa goday waa meelaha yidhahdaan isticmaalu shayi fi ashrafi axwaali isticmaalu shayi fi ashrafi axwaali shayga waxaa loogu isticmaashay axwaashiisa tii ugu sharafta baday wuxuu maraa rafco wuxuu maraa nasbo wuxuu maraa jer sooma kii ugu sharafta badnaa rafca loogu isticmaalay waaxidun itnaani talaatatu waa caamil godaal ku keeni mama jira isticmaalu shayi fi ashrafi axwaali bay dhalan ka soco fainahaa acdaadani acdaadda u celi fainahaa acdaadani hay mxuu idin qoray wain tajaradad laakin taasi marka halkan waa iska sabqulqalan weeyaan ya waayo sababtoo allaa isnaadadaa dambe waa inahaad khabarkeegiiba saxiix walala marka waxay noqon fainahaa acdaadani laa isnaada wax tiirini macahaa mise fiiha macaha baad ku qoray ada fiiha fa inaha acdaadani laa isnaada wax tiirini ha fiihaa acdaada dhexdeeda muan acdaada dhexdeeda wax isnaada oo tiirini kuma jirto wax isnaada baad ku arkeysa ya wax isnaada oo tiirinoo ku jira ma jiro ya laa isnaada wax tiirini kaainun mu ahani fiiha fi acdaad acdaada dhexdeeda aw kaainun macaha waa daraf iyo jaari majruurinta labadaas la mid ya waa shugujumlin weyde hadduu macaa ku ihana waa darafun hadduu fiyaa ku ihana waa jaari mujrikin waa shugujumlin weyde dhib malayada habushin wain tajarada wa in tajarada walxaal in tajarada ay qaawismantay ama ay dhar beeshay fa inahaa acdaadiide laa isnaada tiinin fiihaa acdaada dhexdeeda muu ahaan walxaal muna isnaan ahaanin in tajarada ay dhar beeshay inta jaradeed ay dhal beeshay u fiirso intani waa maxay soo shardiyo maa tajaradeedna waa maxay soo ficlo shardigii maa jawaab shardigii me qaacido qabso washardu in waqaca xaalan laa yaxtaaju ilaa jawaabi washardu in waqaca xaalan laa yaxtaaju le ilaa jawaabi shardigu hadduu xaal dhaco weli ma aragti shardi xaal dhahay caawa ma qabso soo ma shardigu hadduu xaal dhaco jawaab lama baabo macnaad ka fahmaysaa eh? fainahaa acdaadii laa isnaada isnaad e fiihaa acdaada dhexdeeda mu ahaanin wal xaal buna ahaanin inta jaradad ay qaawismantay inta jaradad ay dhar beeshay aaway jawaabba jawaabba kamida ya jawaabma jiri maxaad jawaabta doonto soomaali o dhamaystiray والشرط in وقع xاaلا laa يحtaaج له إلى way ku anfacaysa والشharط in وقع xاaلا laa يحtaaج إilى jawاaب msl baa qaynta marka halkana maxaa kaga baxday mujaradkii mujaradka ixtiraaskiisii iyo isnaadka ixtiraaskiisii wakaraja waxa ku baxay bimujaradi waxa ku baxay naxu zaydun baa ku baxay kaana zaydun caaliman xaalad oo ahaaday fainahu zaydkaasi lam yatajarad can ilcawaamili kama qaawismin cawaamishii allafdiyati lafdiyada ahayd wanaxu qawli kama baxay fi cadadi cadadka dhexdiisa ku qawlay waaxidun ithnaani talaatatu fainaha acdaada laa isnaada isnaad fiiha acdaada dhexdeeda mu ahaan walxaal muna isnaad ahaane alkaga haale in tajaradad ay dharbeeshay wlxaal muna isnaad ahaanin in tajaradad ay dharbeeshay hiya acdaadu marsaay kaso wadakala waxa soo gudagalay taxta qawlinaa qawlkeenna hoostiisa waxa soo gudagalay lil isnaadi aan ku qawlnay ilisnaad baynu nidhe macan bu anigi qori eh? lilisnaad maxaa gudiga ma macan bu iskale ma ma waanu idha waa saa wey faacilkii dakala wey wadakala waxa soo gudagalay taxta qawlin oo qawlkeena hoostiisa waxa soo gudagalay lisnaadi uu ku qawlay ma miaal waa dakale miaalka faacilkeegiiba ma miaal idaadaasna waa iska sabqulqalab idaasaw nimo qoday waa iska sabqulqalab waayo kaarada dambe waxaanu ka dhiganaa maadin sif waa dhigi wadakala waxaa soo gudagalay taxta qawlin oo qawlkeena hoostiisa lisnaadi aynu ku qawlnay ma miaal miaalka oo kaana ahaaday almubtad musnadan ilayhi musnadan mid la tiiriyo ilayhi isaga maa abarka dambe maada abarka ta dambe maa khabar loo tiiriyey abarka sabata wastaqara sugnaaday bacdahu mubtadaha dabadii wadalika tusaale naxu zaydun zayd qaamin taagan weey iyo wamaa toore ku adag iyo wamaa tusaale ayaa soo gudagalay kaana u haday almubtadau mubtadahu musnadan mid la tiiriyey ilaa ma marfuuc dambe maada dambe ilaa ma marfuuc baa loo tiiriyey sabata wastaqara sugnaaday bacdahu mubtadaha dabadii walaalika naxwa qaalim kuwa taagan miya azaydaani labadii zayd halkan waxaa lagu baraya mataqaana mubtado mar wuxuu noqdaa musmadley marna wuxuu noqdaa muslim halkaa waxaynu ku kala garan karnaa ya mar wuxuu yeeshaa khabar mubtadon lahu khabarun iyo mubtada lahu marfuucu sada masad alkhabar oo halkaa basla fahna mubtadaun zaydun wacaadilun khabar in qulta zaydun caadirun man irtadar waawalun mubtada'un wathani faacilun naqna fi asaari daani halkaa duqaan ku tegi doonaa insha allah markaa eeg markaan idin zaydun qaa'imun meel iska mubtadiya khabaray ya zayd baa wax loo sugaya zayd baa wax loo tiirinaya zayd muna mubtadian qiyaamka yaa loo tiirinaya zayd markaa zayd waa maxay iminka waa mubtada waa musnadu ilayhi maadaama khabar u qaatay waa musnadu ilayhi eeg hadduu mubtadani khabar iska leeyahay mubtadii muxuu noqonaya musnad ileyhi xukun baa isaga loo soo tiirinaya zaydun qaaimun waxaa la tiirinaya waa qiyaama khabarki markaa musnad buu noqon sooma mubtadina muxuu noqday musnadun ilayhi waa kama faahday hadduu mubtadihi aanu khabar lahayn laakiin uu leeyahay marfuucna ya maxaa la samayn mubtadu muxuu noqonayaa musnad ah, mubtadaha musnad noqonaya u iminka qaad waa mubtade zaydaanka dambana waa maxay waa marfuuc sada masdar khabar ila qaim shuruudi baa laga waa ismu faacil ictimaadkiina wuu haystaa munaasib uu sheekha noo doona munaasib wuu haystaa marka qaa'im waa maxay waa mubtade zaydaankana waa maxay waa faacil sada masdar khabar soo ma waa mubtada aan ah, marfuuca ku marka u fiirso qaa'im waa mubtade ma waxaynu ka dhignaa musnadu ileyh zaydaanka bal isaga waxa la tirinaya wa maxay ifada la tirinaya soma waxa loo tirinaya waaa daatada qaadan karta de sooma ya de daatadii dib bay la joogtaa markaa mubtadi maanta waa muslimta waa la tirinaya qiyaamkaa la tirinaya yaana loo tirinaya waxa ka dambeeya marfuuca marka mubtadu marna wuxuu noqdaa musnadu ilayhi waa markuu khabar leeyahay marna wuxuu noqdaa musnad waa markuu marfuuc leeyahay intaa ma faade intaasna waa basiir ka soco marka way wadakala waxaa soo gudagalay taxta qawlina qawlkana hoostiisa lilisnaadi aynu nidhi maa mitaal mitaalka oo kaana waaday almubtadu mubtaduhu musnadan ilayhi mid xaggiisa wax loo soo tiiriy musnadan mid loo soo tiiriyey ilayhi isaga ma yaa ku camal falaya musnad yaa ku camal falay musnadan mid loo soo tiiriyey ilayhi mubtadaa ma khabar tabata wasaqada sugnaaday bacdahu isaga dabadi wadalika saalinaxu zayd zayd qaamin mid taagan weeyi iyo wamaa tusaale ayaa soo gudagalaya tusaalaha oo kaana u hadaya mubtada mubtadu musnadan mid la tiiriyey mubtada laftiisa musnada ilaa ma marfuuc baana loo tiiriyay mubtadii baa la tiirinaya ilaa ma marfuuc baana loo tiiriyey sababta wastaqarra sugnaaday bacda mubtadaha dabadii marfuuca ka dambay isaga loo sii tiirinaya wadalika tusaaliya ah qaa'imun kuwa taagan miya hadday taagayihin ama ah qaa'imun kuwa istaagaya miya xaala ama istiqbaal markaa la qamayn karta maanta kama qamin karta azaydaani labadii zayd hadkaa mubtadii baan kaga baxay mubtadaa tacriifkiisu waa inta sheekaana inoo qaadaabay khabarkiina waa kan wlkhabaru khabarku wa khabarku almusnad mid la fiiriyo weey alladii musnadkaasoo tatimu ay dhammaystirmi bihi musnadka maca almubtadai mubtadaa mixiisa xaalada ay ahaatay faa'idatun faa'ido khabarki waa maxay huwa almusnadu alladii tatimu bihi maca almubtada'i faa'idatun waa inta ya wlkhabaru ljuz'u lmutimu lfaa'ida kallahu barun wal ayaadi shaahida halkaas mutiga waaba intaas waa juz dhamaystirmaya faaidada bas waa waa aljuz ladi tatimu bihi alfaa'idatu maca lmubtadai wlqabaru qabarku wa qabarku almusnadu waa mudla tiiriyey isaga waa la tiiriya adda waa musnad isaga alladii musnadkaasoo tatimu ay dhammaystirmi bihi musnadka ay ku dhammaystirmi maca almubtadai mubtadaha la jirkiisa xaalada ay ahaatay faa'idatun faa'ida ay ku dhammaystirmi faa'idatun waa tatimu faacilkeeda maca almubtadai halkin ka xaaliyey yaa ila socda ya ficil marka xalaynaysa ya ilama socon mala taada meesha ku jirtaa taade ma tatimu faacilka ayo faacilka tatimu ee ah hiya-a lamaydan socon badi markaas ilmaydan socon ya huwa isagu almuslimku mid natiiriye wey ila socdatay alladii musnadkaasoo tatimu ay dhamaystirmi bihi musnadka maca mubtadai mubtadahana jidkiisa xaalada ay ahaatay faaida faaida ay ku dhamaystirmi tatimu faaidka waa faa'idatun de eeg tatimu faaidkaas la fahmo faa'idatun wey de tatimu faaidka mana fahmi markaa faa'idatun baan ka xaalaynaya qaacidadii baana ku dabaqmasa ya qaacidadi maaa ya idaa taqadama nactu nakirati curiba le xaala male eeg hadday nakiradani soo horay waxaynoo noqon laad sifaday lakin hadda war xaalayna naade sababtoo maxay idaa taqadama nactu nakira curiba xaala mayn tahay eeg haddaynu odhan lahay alladii kaasoo tartimu ay dhamaystirmi bihi isaga faa'idatun faa'ida ay ku dhamaystirin faa'idadaasoo maca mubtaday waayo jumlaha iyo jumladu hadday daba dhacaan nakiro maxay noqotaa ismi nakira dee sifo mayna noqoto sifana waadma maadaama imika ay soo martay haddaba xaalay noqonaysa qaacida saa u qaado marka idaa taqadama nactu nakiratu curiba le xaalan markaasa ka xaalayna ama iska tacalujiba maxaynu oran walkhabaru khabarku wa khabarku almusnadu min latiiriya weey alladii musnadkaasoo tatima ay dhamaystirmi bihi isaga ay ku dhamaystirmi maca mubtada mubtada latiirkiisa ay dhamaystirmi faa'idatun faa'ido fanasaxay kaasaa marka aga fudud laakiin qaacidaynu ku darasiyun baan doonayo fak ya de waa sax alfaidis kuu qorya miya ya oo le ya ah, waa isfasira de isagu waa in isfasira haddii kala iska tacalujinaysa wada marka iska tacaluji marka saxiix waayo waad iska tacalujinaysaa markaa de macrifo kaa noqoto sooma le qaacidadan ku dabaqmi mayse waayo fakaraja waxa baxay biqawli qowlkayga waxa ku baxay almusnadu aan ku qawlay alfaacilu faacilkiibaa baxay fii naxwi aqaami min azaydani fii naxwi aqaamin azaydaani wixii lamida xaalada u ahaaday faacilka halkan kujiraan ku baxaya aqaa'imu azaydaani fainahu faacilkan wain tamad walow tamad haba dhamaystiranto bihi faacilka maca mubtada mubtada la jidkiisa haba ku dhamaystiranto alfaa'idatu faa'ida okaa imikaay qoraashi faa'idadu haba ku dhammaystirante laakinahu faacilku musnadun ilayhi mid xaggiisa wax loo soo tiirinayo wey laa musnadun mid la tiirinaya maaha musnad maaha faacilku waa maxay waa musnadun ilayhi ee maaha musnad muxuu ku yidhi almusnadu baynu nidhi soo maa almusnadu ila waa khabarkii almusnad markaa maxaa ku baxaya faacilkii baa ku baxay faacilku waa maxay waa musnadu ilayhi isagu khabarkuna waa maxay waa musnad waa waa musnad waan fahnima oo taaaleeg markaynu leenahay aqaa'imun azaydani markaynu nidhi imika aqaa'imun azaydani mayna mubtadaada dilkiisa fayda ku dhamaystirmin ya laakin faacilkan waa maxay waa musnadu ilay waa musnad marka halkaas eeg halkaasay ku kala duwany halkaasay ku kala duwany khabarka isagu inuu musnad yahay isagu waa la tiiriye faacilkuna waa maxay musnadu ilay oo hadda markaynu leenahay qaama zaydun de zayd baa faacila iyaamka yaynu usoo tiirinana zid ficilkaa noqonaya musnad faailkuna muxuu noqonaya musnad ileyh buu noqonaya marka maxay ku kala duwan yihiin abarkii waa musnad faacilkiina waa musnad ileyhi intaas ku kala duway marka waa isla fahnama faraja waxa baxay biqowli qowlkayga waxa ku baxay an faacil waa baxay fi naxwi zidaan iyo filimida xaalaba waaday fainahu faacilkan zaydan ihi waa in tamad walow tamad haba ku dhamaystiranta bihi faacilka maca mubtada mubtada ladigiisa haba ku dhamaystiranta alfaa'idatu faa'idadu laakinahu faacilku musnadun ilayhi mid xaggiisa wax loo soo tiirinayo weey laa musnadun mid isaga la tiirinaya maa intaasi ku kala duwan yahi waayo وبqwli qowlkaygina waxa ku baxay maca mubtadayaanini ah, ma tatimu bihi faaidat maca mubtadai bu guri naxu qaama qaama iyo wixii lamida ah ayaa baxay fii qawlika qowlkaaga dhexdeeda xaalada ayaa ka qaadi maa qusiba lafduka huwa smun halkaasaan ka xaalaynana qaaba qaama zaydun aad ku qawshay ya qaama zaydun imika waa maxay dee faa'idaa ku dhamaystirantay maca alfaacil laa maca mubtadai weeyaan eeg qaama zaydun mina faaida meesha wey ya zayd mina faaida ku dhamaystirin laakin waa macal waa maca alfaacil bay taala lakin maca oo qaan waa ficil de waa musnad zaydka dambana waa musnad ilayh intaa maslafada wa xukmu mubtada mubtada xukunkiisuna iyo walkhabaru khabarka xukunkiisu wa xukmu mubtada mubtada xukunkiisa walkhabar iyo khabarka xukunkiisu arrafcu rafca weeye horay buu kaa dareensiiy sheekh wuxuu ku yidhi baabun almubtada walkhabaru marfuucaani mun halkaa kuu sheegi dib iyana kaaga baxsan buu kuleeya adana uu sii xasuusiye tafkiir buu kuu samey wayaqa waa dhaca almubtada mubtadu waa dhaca nakiratan nakira xaalado ya maska gaarhi ma yarooda marka saa haggii hora ku habtaan wallahu